بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada wuxuu ka bilaabmayaa darsigeenu musanaha iyo jamcu mudakar saalim soalkama wlmusanى kazaydani fayurfacu bilalifi وجمع المذكر السالم كزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى والمثنى وإلا المثنى يمثنيه مويان وكل مرفوع من الأسماء يرفع بالضمة وكل منصوب من الأسماء ينصب بالفتحة wkulu majruurin yujaru bilkasra ila asmaa alkhamsata aw sita wlmuhana waila muhana halkaas ku cadfeya ila asmaa khamsidan soo marna iyaga oo iyagu laguma rafcinayo damo lagumana rafcinayo eh, lagumana nasbinayo fatxo lagumana jerayo kasra sooma iyaga xukmig baan soo qaadanay wlmuhana waila lmuhana iyo muhanihii mooyaane oo isna laguma rafciyo damo lagumana nasbiyo fadxo lagumana jaro kasro soo hadda maydaan fahmin halkaa hore lagu cadfaya marka wlmuhanaa wa ila lmuhanaa iyo musanihii mooyaane wadaalika tusaale ka zaydaaniba weeye fa yurfacu waa la rafcin ay huwa musanihii bilalifi alif baa lagu rafciniye wa jamca almudakari wa ilaa jamca almudakari mudakarka jamciisa mooyaane jamcii asaalima nabada galay wadaalika tusaale ka zayduuna weeyaane fa yurfacu waa la ay huwa jamca bilwaawi wow baa lagu rafcin wayujaraani waa la jari musanihii iyo jamci wayunsabaani waa la nasbin musanihii iyo jamci bilyaai ya ayaa lagu jari laguna nasbin wuxuu leeyahay musanaha waxaa lagu rafciya alif dee waa waadix xata alajrumiyi baan kusoo marnay sooma jamc mudakar saalimna lagu rafciyaa buu ku ihi waawo waxa lagu jaraa laguna nasbiyaa labadoodaba ya warmayna basiidan wax loo dhaafo male inta wayujaraani wayunsabaani bilyaa bilyadaasi waa tanaasucii mutamiimada aynu kusoo qaadanay laba qowl ba ku jiri jiray qowl madhab alkuufiyiin iyo madhab albasriyiin soo saamahaan jiri horta tanaasucu muxuu ah an yataqadama caamilaani aw akaru wa yataahara macmuulun waaxidun wa akaru soo labada caamil mid kastoo ka mid in uu doonayo ya kan dambaynu ka camal fala de soo ma markaa ra'yi kuufiyiintu muxuu ahaa ka hore in lagu camal siiyo liman sabaqa bay idhahdeen ra'yiga muxuu ahaa ka dambayn lagu camal siiyo alxaqu liman qardo bay idhahdeen ma marka hadda haddaynu ku camal siino waa yunsabaani biyaa haddaynu ku tacallujinno ya dee ka hore loo loo idmaa wax kale uma baahnaba isagu iska xadfi karaa mansuubkiiyo majhuulka waa la iska xadfa keliya waxaa loo samaynayaa unoo loo idmaarinaya marfuuca isaga lagama maarmo oo isaga waxaa loo taxamulayaa cawdu damiiri ila mutaakhirin lafdan rutbatan marfuuca isaga waa loo taxamuli karaa limaada isaga waa cumdade sooma markaa kaa dambe iskaga xig wayujaraani waa la jeri ayo muanihii iyo jamcii tafniyadu iyaga u noqonaysa wayunsabaani waa la nasbinayaa muanihii iyo jamcii bilyaai yaabaa lagu nasbinaya laguna jerayaa wakilaa kilaa wakilta iyo kiltaa kal muana muanaha lato maca damiiri damiirlajirkii xaalada ayin wakilaa kilaa wakiltaa iyo kiltaa kal musanaa ay kaainaani kal musanaa musaniyoo kale ayay ahaadeen maca damiiri damiirle jirkood bayna ahaadeen iska tacalluj jaariya majruurka halkaynu ku tacallujinnay kal musanaa halkaynu ku tacallujinnay jaariya majruurka ayaan ku tacallujinayna maca damiiri wakilaa kilaa wakiltaa iyo kiltaa kaainaani kal musanaa musanihii oo ayay ahaadeen maca damiiri damiirle jirkood bayna ahaadeen masle faanaynta wuxuu ku leeyahay iyo kiltaa ya marka damiir loo idaafeeyo waxay la mid yihiin musanaha waa mulxaqaadiisii dee sooma markaa kila iyo kiltaa ogaadoo idaafay laazimaan laba shay labadaba waa loo idaafeeya damir waa loo idaafeeya daahirna waa loo idaafeeya maisla fahnaynta u fiirso haddee damir loo idaafeeyo kal musana haddee ismi daahir loo idaafeeyo kal ismi maqsuuri mayna intaasuna hormanafasidayn haddee damiir loo idaafeeyo maxay la mid noqonayaan dee waa mulxaq bilmuana ayo icraabtii muanaad iraabi jirta iraabaysa haddee loo idaafaeyo ismi daahirana ya ismi maqsuur bay noqonayaano xaraka muqadara la icraabaya xaraka maxaa la icraabaya lagu qadarayo ayaa la icraabaya fatxadiina waa lagu qadari damadiina waa lagu qadari alifta kasradiina waa lagu qadaraya mid kalena ku baraarugsanaada oo wa macnaahumaa muhanan wa lafduhumaa mufradun markastoo idinka war imanaysaa intaas waa muhanan lafdigooguna waa mufrad kolkaad sidaa u fahamtaan halkaas waxay calaaqo la yeelanaysaa ood fahmi kartaan damiirka usoo noqonaya damiirka iyaga usoo noqonaya haddeed mufrad ka dhigtid waa bictibaari lafdi haddeed damiirka iyaga usoo noqonaya aad musani ka dhigtidna waa biictibaari lmacnaa ah. ya aatat ukulahaa kiltaljannatayni aatat ukulaha haye kiltaba lasoo sheegay sooma aatat faacil ka noqonaya maxay waa hiye waa bictibaari lafdi bictibaarin lafdi wey biictibaarin macnaa ma adee sooma markaa u fiirsa damiirka soo noqda haddaad mufrad ka dhigtid waa biictibaarin lafdi haddaad ka dhigtid musanana waa biictibaari macnaa marka in badan waad arkaysaan culimada saale waana saa u fahamtaan ka soco maxaa xarako loo icraabaya marka ismiga daahirkaa loo idaafeeyo loo icraabayaa xuruuf marka loo idaafeeyo damiirka maadaama oo idaafe ay laazimaan mudaafu ilayhigu inuu ismi daahira noqda asal a mayla fahamteed maxaan idin idhi maadaama oo kilaa iyo kiltaa ay idaafe laazimaan mudaafu ilayhiga loo idaafaynayaa inuu ismi daahira noqda ayaa maxay ah ayaa asal ah midkaa asal ah alicraabu bilxarakaati alicraabu bilxuruuf alicraabu bilxarakaat ba asal soomaa lidaa maadaama oo ismi daahira u noqday dee in xarakaad lagu icraabo ayaa asal ah damiirkuna yuu farac ka yahay dee daahirka soo xuruuftana inay farax ka yihin in lagu icraabo de xarakaadka soo maa fa ucطiya alfarcu lilfarci walaslu lilasli muraacaatan lilmunaasaba saa darteed baa loo yeelay sidaa wa kilaa kilaa wa kiltaa iyo kiltaa kalmusanaa kainaani kalmusanaa musanihii oo kale ayay ahaadeen maca damiiri damiirla jirkii bayna ahaadeen wanaani laba nin wasnataani laba dumara kada kainaani kada madkuurka la soo sheegay iyaguna lamid yihin ay muطlaqayni xaale ayiin kuwa la idlaaqay can ilqaydi qaydna laga idlaaqay waa in rukiba in rukiba haba la tarkiibiyo cashara haba saare wuxuu ku leeyahay lafdiga itnaan oo laba rag loo adeegsado iyo itnataan oo laba dumar loo adeegsado iyaguna waxa ay la mid yihiin kila iyo kiiltaa oo say ula mid yihiin bimacnaa waxay la icraabaya icraabti musnaa la icraabo kalaa la icraabaya laakiin iyaga maxaa daba yaala mutlaqan mutlaqan waa maxay mutlaqayna cani qaydi iyo wax qayda male sawaaun udiifa am lam yudaafa ama ha la idaafeeyo ama yaan la idaafayn labada hore qayd baa u xidhnaa in loo idaafeeyo damiir de qaydkoogu saas waa laakiin iyo ithnaani iyagu waa mutlaqan mid kalena ku tarsoo weliba walow in rukiba maxaa la tarkiibinaya casharadii haba ka dambayso maxaad odhanuun de ithnaa cashara iyo ithnata cashara unbaad odhanaysa hormina basidan waka wanaani laba nin wanataani iyo laba dumari kadaa kaainaani kadaa madkuurkaa la soo sheegay ayay la mid yihiin mutlaqan ay mutlaqayni xaalo ay kuwa laga sii daayay can tabar wain rukiba walow in rukuba haba la tarkiibiye wa uluu asxaab wa cishruuna labaatan wa akhawaatu cishruun walaalihii wa caalamuuna makhluuqaad wa ahluuna ehelyaalo wa waabiluuna roobab wa araduuna dhulal wa sinuuna sanadyo wa baabuhu sinuun baabkiisa wa banuuna wiilal wa ciliyuuna makaan sare wa shibhuhu iyo ciliyuun wixii shabaha kaljamci lato kaljamci ay kaainuuna iyo ishun walaal waa asmaa cuquudkiide min ishriin haayada geli ilaa tisciin mayn intaan iyo caalamuune iyo ahluun iyo waabiluun iyo araduun iyo sunuun iyo baabkiis iyo banuun iyo ciliyuun iyo wixii shabaay iyagu saad jamaawi waraabis baad iraabaysaa kal jamci muxuu ka wadaa rafcan wa nasban wa jaran maxay la mid yihiin jamcu lmudakar asaalim ku jirta aljamci waa asha ku jirta waa maxay waa cahdi dikriya waayo waynu soo marnay maynaan soo marin waama aljamcu fa yurfacu bilowmurug soora wa uluu asxaab wa cishruuna iyo labaatan wa akhawaatuhu iyo cishruun walaalihii ilaa tisciinka gaadhsiiyo qaayada geli wa caalamuuna iyo makhluuqaadka oo dhan weey wa ahluuna iyo ahallo wa waabiluuna iyo roobab waa roobka mehigaanka wa araduuna iyo dhulal wa sinuuna iyo sanadyo wa baabuhu iyo sinuun baabkiisa wa banuuna iyo inamo wa ciliyuuna iyo makaan sare iyo washibuhu ciliyuun wixii shabahay isaga noo fasiri doone markinugaana sharaxay kaljamci kaainuuna kaljamci jamaca ayaa ay lamid yihiin waa jamcu mudakar asaalim halkaa hore ee matniga wuxuu ku sheegay musanaha afar mulxaq buu u sheegay kila iyo kiltaa oo bisharin ah iyo itnaani iyo itnataani oo ah bilaa sharin halkana wuxuu mulxaqaadii jamcu mudakar asaalim mulxaqaadii jamcu mudakar saalim shan baynu odhan karnaa shantaasi waa maxay waxa weeye waa asmaau jumuucin laa waaxida laha min lafdiha waa asmaa loo yaqaano asmaau jumuuc wax mufradaba aan lahayn asmaau jumuucin laa waaxida laha min lafdiha waa asmaa loo yaqaano asmaaljumuuc mufrad male saxiix waa saddex ulubkowdhaa asmaa lcuquudka cishruunu kaaga sheegay walaalihi iyo caalamuuna saddexdaasi waa maxay waa asmaau jumuucin laa waaxida laha min lafdiha uluu asxaabu la macnayaa soo maa mufrad muu leeyahay mufrad muu leeyahay maad aragtan weli mufradkiisa ma jiro waa ismu jamac wey soo maa wax mufrada male cishruun ka waran hadday tirahda casharaau mufrada eh. casharatun baa mufrade eh. cishruun mufradkiisi waa maxay cishruun mufradkiisi waa maxay culimo waa casharatun waxaa lagu odhanayaa aqaluljamci sida saxiixa aqaluljamci sida saxiixa waa maxay ya waa alaaatu min mufradihi aqaluljamci sida saxiixa waa alaaatu min mufradihi shaygan mufradkiisii oo saddexa aye cishruuna waa soddon markaa de cishruuna waa soddon de oo say soddon ku noqotay ya dee shaygan mufradkiisii oo saddexa iskuge maxay noqonayaan mayna soddon noqonayn ishruun markaa soddon bay kaga noqonaysa macno jira cashari waa mufrad gaarkeega cashari sidaasi mufrad gaara u tahay haye cishruunna cishruunna waa maxay ya waa ismu jamc loo icraabay sida jamcu lmudakar asaalim armislafan alaaثuuna ka warran imika alaaثuun dee sagaal bay kaa noqonaysaa eh? sagaal bay kaa noqon oo xaggee sagaal ka noqonaysaa dee alaaثuuna maxay noqonaysaa saddex saddex saddex u geen mana sagaal noqonin de ma saxba <laughs> maya wey markaa waa asmaa jumuuc ilaa waaxida laha min lafdiha weyaan waa asmaa mufrad mabalaba mslfaanainta waa ulu waan faanay cishruuna waan faanay caalamuuna ka waran caalamuuna saddex qowl baa ku jira caalamuuna saddex qowl baa ku jira waa ismu jamac waa ismu jamac mufrad male waa ismu jamaco mufrad male oo aalam mufradkiisii ma limaada caalam waa ismu limaa siwa wixii ilaahay ka soo hadho dhan ba caalam ladhaa makhluuqaadade haye caalamuuna oo wow iyo nuun uu dambeeyaana khaasun bil bilcuqalaay cuqaladu gaar ku yahay malaa'igta iyo jinka iyo insiga haye shaniga jamacana ma aha inuu ka dalaalo yaraado mufradkiisa midkee dalaalo yar marka mufradkiiyo jamci markaynu isbarbar dhigno dee jamcilade dee taasi suuragal ma marka caalam jamac uma aha caar mujamac maya waa maxay waa ismu jamac weeyaan warinta maslban waa ismu jamac maya ba yidhahda culimada qaarkood may caalam buu u yahay oo waa maxay caalamuljin iyo caalamulinsi iyo caalamulmalaaikati waa laisku geeyey maxay noqdeen marka caalamunay noqdeen de kolka noqdeen maslfani oo taa lafteeda haddana waxa lagu odhanayaa jamaca marka la keenayo la jamcinayo laba shayba laga jamciya inuu ismi yahay inuu caalam yahay ujeeda cafwan iyo inuu sife yahay labadii midnaba maaha sidaa darteed haddana maxaa laska ohanaya un mulxaqun biljamci lmudakari soo laba qowl ma haysid qowlka saddexaad mayane waaba jamcu mudakaru saalim caadiya jamcu mudakaru saalim caadiya weeyaan oo caalamba mufradkiisii ah oo waa sidee caalamka laftiisa sifaa oo waa maxay caalam muxuu sifo ya macnuuna tusan ya waa maxay caalamkan bimacnaa daal waa mid wax tusinaya caalamkan marka la arko maxaa la garanaya dee ilaahay abuuray sooma muna daali ahayn ina tusinaya oo sifadaa uu yahay saa darteed waa jamcu mudakar saalim saddexda qowl baa ku jira wa ahluuna iyo waabiluunana waday wada maraano waxaa la dhahdaa waxaa la dhahdaa waa asmaau jumuucin ama jumuucu tasxiixin cafwan jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruuda waa jumuuc jumuucu tasxiixa oo asalkiisii hore wuxuu waabilun iyo ahlun buu iska haye laakiin shuruuddiibuna oofsan oo aniga nila waynoo iman doonta insha allahu tacaala jamaca marka la jamcinayo shuruuda loo shardiyo waxaa ka mid a ah an yakuuna calaman aw an yakuuna sifatan labadii mid naba maaha waa iska ismu jinsi nakira ismu jinsi nakira wey saa darteed ahluniyo waabinun waa maxay waa jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruuda labadana dabar ku xidho maxaa soo hadhay araduun iyo sunuunna waa isku baaba waxa la dhahaa iyagana waa jumuucu taksiirin calaa suurati jamci tasxiixi waa jumuucu taksiirin jumuuc jumuucu oo ku timiday calaa suurati leh jamci tasxiix jamcu dakrusaalim suuradiisii waa aradun iyo baabkiisa aradun iyo sunuun iyo baabkiisa maxaa soo haray ciliyuun soo maaha bihi iyo weeyaan waa inankaaga adoo zayduun bixiya adoo muxameduun bixiya adoo muslimuun bixiya masle faane ciliyuunna warkaa waa musamihi wey maxaa soo haray banuun soo maha waa shaad banuun waa shaad ibnun buu ahaa mufradkiisii taniyadii waa ibnaan hadduu jamca noqon laha maxaa la odhan lahaa ibnaanuuna ya ibnaanuuna iminka daarib soo mufrad maa daaribaan waa maxay soo taniyadii maa jamcina muxuu noqonaya daaribuuna un sooma noqonayo marka ibnun ibnaan ibnaanuuna in la dhaaba ma jirto sooma muxuu iska noqdayba banuun buu iska noqday waa iska shaad wey arinta misl faan waka wa uluu asxaabu cishruuna iyo cishruuniya waa khawaatuhu walaalihiiyo wa caalamuuna caalamuunaiyo wa ahluuna ahluunaiyo wa waabiluuna waabiluunaiyo wa araduuna wabanuuna iyo banuuna waa ciliyuuna iyo ciliyuuna iyo washibuuhu ciliyuun waxay shabahay kaljamci kaanuuna kaljamci jamca ayaa ay lamid yihiin sharax albaabu baabka baabka athaani ee walbaabu iyo baabka athaaliu ee saddexeeya baabkaasoo mimaa kii ka mida kharaja baxay huwa maagu can ilasli asalka ka baxay almusana musanihi weeye wadaalika tusaale ka zaydaaniba weeyi iyo walcumaraani labadii cumar wa jamcu lmudakari jamci mudakar weeyi jamcii asaalimu ee nabada galay wadaalika tusaale ka zayduuna iyo walcumaruuna weeyi almusanaa muanu wuxuu leeyahay xad muanu wuxuu leeyahay miaal muanu wuxuu leeyahay shuruud muanu wuxuu leeyahay mulxaqaad muanu wuxuu leeyahay xukun shanta arrimood baan uga hadlana musanu wuxuu leeyahay xad ama tacriifka aad u taqaanaan musanu wuxuu leeyahay miaal musanu wuxuu leeyahay axkaam waxaan u jeeda shuruud musanu wuxuu leeyahay ya mulxaqaad waxaa kaloo u leeyahay xukun shanta arrimood uga warramana waa wixii loo yaqaana mabaaxista muanaha waxaa la dhahdaa tacriifkiisa ama xaddiisa waxaa la dhahdaa waa lafdun daalun cala tnayni wa agnaa can ilmutacaatifayni biziyaadatin fii aakhirihi wa hiya alalifu wannuunu fii xaalati alrafci walyaau wannuunu fii xaalatay alnasbi waljari saalixun litajriidi wa cadfu milihi calayhi baa la dhaha ilaa ajnubiga kudaba socotaa soo haddaanad xifdin adag kuu taallaa marka maxaa la yidhi waa lafdun daalun cala tniin waa lafdi ku tusinaya labuu kutusinaya maxaa kaa baxaya waxa hal kutusinaya iyo waxa laba wax ka badan ku tusinaya lama dhaa musana sheekh ma musana la dhaa laa musana lama dhaa wa aghnaa canilmutacaadifayni laba laysku soo cadfana waa kaa kaafinaya halkaad ka oran lahay muxamedun wa muxamedun bay carabtu dajisatay in la dhahdo un muxamadaan mid kaa fudud muxamedaan kama fududo laakiin ma sidaasuma kugu tusinaya wa aghnaa canilmutacaadifayn may oo labada masaasunma kugu tusinaya laa biziyaadatin fi aakhirihi ziyaadada bayaaqada ka taalo kugu tusinaya halkaa waxaa kaaga baxaysa zawjin oo kale iminka ka waran zawjin waa lamaana laba ku tusinaya shafcun ka waran waa tirada isleeg sooma sida laba iyo afar iyo sideed iyo soo saama haye soo kale labayna tusiye dee ziyaado kugumay tusine suura ahaan iyo siiqaaan bay kugu tusiyan siiqadooda u yaalaanba ay kugu tusinayaanba iyagu oan masle fahni ziyaadada aakhirka taala waa maxay waa nuun iyo alif xaalatu rafca iyo iyo nuun xaalatu nasbiya xaalatu jar saarixu litajriidi in la kala saaro ayay u suubadaa oo tusaalaad muxamadaan maxaad iska odhan kartaa muxamedun w muxamedun baad waad kala saari kartaa maxaa ku baxaya bal kiilta aad kala saar iyo kiiltaani iyo e, ithnaan iyo itnataan bal kala saar itnu weliga maad aragta itnatunna kilunna kiltunna waxaasoo dhan baa ka baxaya ya wa cadfu mili mid isaga lamidna waa in lagu soo cadfo muxuu uga jeedaa mid isagala mid waanu jiro shamsaan oo kale ka qamaraan iyo min baabi taqiib baa laska dhaashay musana xaqiiqiya maade musana xaqiiqiya maade maxaad iga marka kaasi waa maxay ya waa xaddii ulahaa soo ka waran inta waad ka dheregsantee waa rafcuhu bilalifi wa nasbuhu wa jaruhu bilyaa xukunkiisina waa ka maxaa kuu laaban miaalkiisi miya dee waa zaydaan badha ama maxaa kuu laaban xukunki shuruuddiisi miya shardulmusana an yakuuna mucraba mfrada munakaran ma rukiba muwaafiqan fi lafdi wlmacnaa lahu mumaailun lam yugni canhu ayruhu waa sideedaa shardi wey ko waa inuu mucrab yahay mucrab marka la maxaa ku baxaya mabnigii o dhan baa ku baxaya siiba weysisba weyhaan odhan kari mayse alla daani ka waran iyo alla taani iyo alla dayni iyo alla tayni iyo ya musana xaqiiqiya maaha suuradii musanaha ay leeyihiin kuwaas iska ilaali ile waa mabniya fa yubnaa calaa maa yucrabu bihi musana iyaga waxaa lagu binaynayaa wixii lagu ciraabi jiray musana musana xaalaturafc maxaa lagu ciraaba alif soo maa alifa iyaga lagu binaynaya maxaa lagu icraabaa labada xaaladooda kale taasaad ku binaynaysaa fa yubnaa calaa maa bihi musana qaacidana qaado halkaan maxaynu ku haynaa shardigii koowaad soo shardiga labaad shardulmusana an yakuuna wa mufradan waa inuu mufrad yahay markii horeba musana ahaa ama markii horeba uu jamac ahaa dee hadalkaagama fura sheekh shaygan waa inuu ad imisaad haysaa shardulmusanaa an yakuuna munakaran waa inuu nakire yahay nakirahe waa inuu yahay macrifo waa inaad ahayn oo ka waran zaydun shar ya suudiya zaydaan iska zayd ma zayd waxaad samaynaysaa markaad taniyanayso shuyuuc baad niyoonaysaa shuyuuc waa mahay shuyuuc baad niyoonaysaa zayd zaydiyaalkun ka mid zayd gaara oo macrifo oo calama ma niyoonaysa iska ilaali maxaad niyoonaysaa shuyuuc zayd zaydiyaalka ka walidaalika sidaa darteed ba al loo geliya azaydaanu baad aragtaa azaydaan weli maad aragta azaydaan maxaa ashin loo gelinaya markii horead niyootay maxay shuyuuc zayd aan gaar ahayn zaydyaalka kamid a masle faanitaana marka waa inuu munakar yahay saasaa loo jeedaa haye imsan maarukibaa soo maa waa inaanu murakab ahayn tarkiibkii masjiga ahaa sida baclaba ka iyo siiba weyi oo kale iyo kuwa waa inaanu ahayn ama tarkiibkii isnaadiga ahaa sida shaaba qarnaha oo kale tarkiibka isaga miyaa idaafiga isaga la tasniyen karaa de juska hore ulaamu zaydin ulaamaha zaydin baa la odhan karaa cabdilaahi cabdallahi baa la odhan karaa ya cabdallahi imika waa tafniye moogta ya asluhu cabdaani lilah soo saamaan jiri saasoo ad cabdaani lilah ya nuunkii maxaa loo goyay lidaafa laamkiina litakfiif iltiqaw saakiniin baa kulmay aliftii iltiqaw saakiniin baa loo goyay cabdallah ba iska noqoto waa isla fahnima waka imisaan haynaa afar shartulmusanaa an yakuuna mucraba wa mufradan munakaran maarukib muwaafiqan fi lafdi lafdiga wax ka waafaqa waanu leeyahay lafdiga he wax ka waafaqa waanu leeyahay oo zaydun iyo kala dawan maxaa ku baxaya wixii aan lafdiga iska waafaqin tusaaleaan iminka shamsun oo kale dee lafdigi ma iska waafaqsan yihi iyo qamar markaa tasniyanaysa way bixi doonaan markaa muwaafiq lafdi ahaan xuruuf ahaan wayna isku mid yihin weyaan macnuu waa sidaa wal macnaana waa maxay macno waa inay isku mid yihiin macno waa inay isku mid yihiin macno waa inay isku mid yihiin waaya sida tusaale ahaan caynun iyo caynun caynun iyo caynun caynun iyo caynun caynun waa ishan caadiga ah mid ta kalena waa isha socota biyaha qulqulaysa baad ka iska tiri caynaan baad kaga tatniyaysa macnaan miska waafaqsan lafdiyaanaha ba iska maya markaa lafdiyaana war iska waafaqsan yihin waxaan haynaa todoba lix miya waa shay isaga lamid iyo adduunya dusheeda waa joogo eega shamsun ka waran cadad kale ma jirta qamarun dayax kale muu jiraa haddana soo dee qamaraan iska idha ama shamsaan waa min baabi taqliib shay mumaaila waa inuu leeyahay musna xaqiiqiya haddii eega shamsaan musna xaqiiqa ma abawaan musna xaqiiqa ma ya ab iyo un baa laisu geeyey maxay noqdeen abawaan waa min baabi taqyiibde waa misle lam yuqni canhu ayruhu ayrkii waa inaanu kaa deeqin waa ilaa jiriibuku daba socday xabadaada kadib lagama tagay alifin baa ku maxaa arag soo jeediye marka shaygan wax kaloo kaa deeqa waa inaanu jirin bacdun taniya bal weli bacdaan maad aragtay laa iska ilaali bacdun waxaa lagaga kaaftoomaa juzun juzun baa juz-aan lagu tafniyeeya bacdun bactaan haisku odhan marka iska ilaali sawaaun ka waran sawaaaan weli maad sawaan sawaaaan ma aragta haa waan arkee fayaa rabbi in lam tajcal ilxuba baynana sawaacayni fajcal lii calaa xubiha jalda sona mutamada kusoo marnay majnuunhel inuu tiri jiraan malaynaya eeg sawaaayni iska shaad weeyaan sawaaun lama taniyeeyo waxaa lagaga kaaftoomaa siyun tanniyadeeda siyun baa lagu tanniyeeyaa siyaan masladan markaa sawaam lama taniya iyada maxaa lagaga kaaftoomay siyun baa siyaan lagu taniyaya marka waa mise shardi msanahaynaa sideed sideedaa shardi wey culimada qaarkoodna ilaa laba saddex kalena way ku daraan walam yakun kulan walaa bacdan walaa mustaqriqan fi nafyi niltal amala kulli iyo bacdi waa inaanu ahayn shaygan aad taniyada ka dhigaysaa shay eh, maanshaynaya nafyigana waa inaan sida axad iyo cariib oo kale iyo waxaana waa inanu ahayn saddexdaa kalena way ku daraan lakin bal intaasuna iskaas halkaan maxaan ku haynaa marka afar arrimood baan haynaa sooma xaddiisii waan haynaa mihaalkiisii waan haynaa shuruuddiisii waan haynaa ya maxaa kale xukunkiisiina waan haynaa maxaa kuu dhiman mulxaqaad isagaa soo wada ama almusanaa musanihi fa inahu musanaha yurfacu wa la rafcinay huwa musanaha bilalifi alif ayaa lagu rafcin niyaabatan ay naa'ibatan xaala ay wakiil ka tahay can idamati damo xaalatu rafco wayujaru waa la jari ay huwa muanihi wayunsabu waa la nasbinay huwa muanihi bilyaai ya ayaa lagu nasbin laguna jari niyaabatan xaala ay wakiil ka tahay ya-daasi can ilkasrati kasradii xilima xaalatu jar wlfatxati can ilfatxati fatxadii xaala ay wakiil ka tahay xilima xaalatu nasba taquulu waxaad oranaysaa jaa waxa yimid azaydaani labadii zayd waa isagii oo faacila wara-aytu waxaan arkay azaydayni labadii zayd waxamalu way xambaareen nuxaadi ila nuxaad baan ka sheegaynayna waxamalu way xambaareen nuxaadi arbacata alfaadin afar lafdi bay xambaareen calayhi ay cala lmusanaa musanaha dushiisaay ku xambaareen fii daalika kaa dhexdiisa ayayna kula xambaareen fii daalika keede fii daalika alxukmi xukunka aan kasoo sheekaynanay oo ah rafcuhu bilalifi wa nasbuhu wajaruhu bilyaabay ku xambaareen lafdayni laba lafdibay xambaareen dhe ka bedel lafdayni laba lafdibay xambaareen lafdaynkaasoo bishardin ay maca shardin shardi miciya walafdayni laba lafdi ayay xambaareen lafdaynkaasoo bikayri shardin shardi la-aan a muxuu ku yihi sheekhu wuxuu ku leeyahay afar lafdi bay ku xambaareen afartaa lafti xaggay kaga xambaareen xaggii xukunka oo rafcuhu bilalifi wanasbojaru bilyaabi kalamadiin musaniida war misle fanaynta laba lafdi haddaba shardi bay labada lafdi ee shardiga wuuna soo waday waa kilaa iyo laba lafdina wax shardi amale waa itnaan iyo itnataan ya وألحق المثنى خمسةki لا كلتا وما سمي وثن وثنة لكنهم في الأولين اشترطوا إضافة إلى الضمير فاعلما وما سوى هذين جاء مطلقا عن التقييد بالذي قد علقا ورمينا أجلونك صبر مثنى محيا ليشيين شن وألحق المثنى خمسة كلا إيا كلتا إيا ما سمي إثنى إيا إثنتان لكنهم في الأولين اشترطوا لبضا هروا حيوش إضافة إلى الضمير فاعلما إن ضمير الله إضافية أقول wamaa siwaa haadayni jaa mulaa labadaa wixii ka soo haray wuxuu yimid isagoo mulaa an ladii wamaa siwaa haadayni jaa mulaa can itaqyiidi biladii qad culliqa taqyiirka iyo dabarka kuwa hore lagu qayday oo in loo idaafeeyo damiir kuwa kale waa laga qayday maasumiyi shardi male itnaan iyo itnataana shardi male maynintaasun aan jiri waka falafdaani haddaba labada lafdi alladaani labada lafdi falafdaani labada lafdi alladaani labadaa lafdi bisharin kilaa wakiilta fallafdaani labada lafdi alladaani labada lafdi oo bisharin bisharin waa siladii wey alladaani de siladeedii weyaan fallafdaani labada lafdi alladaani labada lafdi oo istaqaraa sugnaaday bisharin ay maca sharin shardi micii sugnaaday kilaa kilaa weeyi wa kiltaa kiltaa wa sharduhumaa kila iyo kiltaa shardigoodu an yakuuna ay kownuhumaa ahaanshahooga weeyi mudaafayni laba la idaafeeyey ay ahaadaan ila damiiri damiir loo idaafeeyey war misle banaynta muxuu ku yidhi labada lafdi ee shardigale waa kila iyo kilta shardiga loo dhigayana waa maxay waa in damiir loo idaafeeyo inta mad fahmi waaysa falafdaani labada lafdi alladaani labada lafdi oo istaqaraa sugnaaday bishartinay maca shartin shardi la jirkii sugnaaday kila iyo wakiilta weeye wa kila iyo kilta shardigoogu an yakuunaa iska dhalaali mister an yakuunaa ay kownuhumaa ahaanshahoga weeyi mudaafayni laba la idaafeeyey ay ila damiiri damiir loo idaafeeyey taquulu waxaad odhanaysaa jaaanii waxa soo gaadhay bimacnaa wasala mar haddii mafcuul qaadatay jaaanii waxa isoo gaadhay kilaahumaa labadoodii maxaad ku rafcisay marka alifdade waraaytu waxaan arkay kilayhima maxaad ku nasbisay yadade wamaratu waxaan soo maray biklayhima maxaad ku jirtay yada fa in kaanaa hadday kilaa iyo kiiltaa mudaafayni laba la idaafeeyey ila daahiri daahir laba loo idaafeeye haddii ay yihiin kaanaa waxay ahaanayaan ayo kila iyo kiltaan bilalifi mustaqirayni bilalifi alif laba ku sugan bay ahaanayaan calaa kulli xaalin xaalad kastana ku sugan jari majurku halkaad ku tacalujisay ka galan ku tacaluji kaana waxay ahaanayaan kilaa iyo kiltaa mustaqirayn laba ku sugan bay ahaanayaan bilalifi alif calaa kulli xaalin xaalad kastana ku sugan xaalad kasta muxuu uga waatan kula hadda ismi daahir loo idaafeeyo maxay noqonayaan kalmaqsuur bay noqonaya halkii kulaa wey wadaalika tusaale aa taquulu waxaad odhanaysaa jaanii waxay soo gaadhay kilaa akhaweyka labadaadii walaal oo dhan waraytu waxaan arkay kilaa akhaweyka labadaadii walaal mid kastoo ka oo maratu waxaan soo maray bikilaa akhaweyka labadaadi walaal mid kastoo ka ka waran sheekh ya kilaa imika waa maxay waa faacil maxaad ku rafcisay damaanku qadari alifta ila kalmaqsuur baan ayaanu la dhaqmayaa waraytu waxaan arkay ya kilaa akhaweyka labadaadii walaal mid kastoo ka kilaada maxaad ku nasbisashaa ya alifta miya fatxaan ku qadaraya alifta kalmaqsuur kalfataa bay lamid tahay iyo kahoos marin oo marata waxaan soo maray bikila akhaweyka maxaad ku jirtay kasrat muqadiratin cala alif manad manaa midwiraha tacadub fa yakuunu wuxuu ahaanayaa icraabuhumaa tasniyada xaggeen u iska ilaaliya qadriga haddaad faantid laqmadiiso keliya kugu filanba gebigiisa oo kale intaa kugu qoran haddaad faantid xiitaa intaana kugu filan basha fa yakuunu wuxuu ahaanayaa icraabuhumaa kilaa iyo kiltaa icraabkoogu xiina idin baa cawlas haystaa marka oon soo dhigana agad u socota xiina idin waan soo dhigana tawiinta ku jirta maxaa la dhaha tanwiin alciwad hal jumla naab ka noqon kartaa labay ka naab noqon kartaa soo maha maxay naab ka tahay yaa soo qadari kara ila aahiri saxiix baarak allahu fiik fa yakuunu wuxuu ahaanayaa icraabuhumaa kila iyo kiltaa icraabkoogu xiina idinay xiina id udiifaa ila aahiri hadda ma fahanteen xiina idinay xiina id udiifaa ila aahiri marka daahir loo idaafeeyo waxay ahaanayaan ee mustaqiran buu ahaanaya icraabkaasi mid ku sugan bixarakaatin xarakaat xarakaadkaasoo muqadaratin la qadarayo fi lalifiay cala alif alifta dusheeda lagu qadarayo xuruufu ljaariyanuubu bacduha calaa bacdin fi aliy cala alifi alifta dusheeda lagu qadarayo liannahumaa kilaa iyo kiltaa maqsuuraani laba maqsuur inay darteedna loogu qadarayo liannahumaa wajaariya majruuska tacaluja muxuu ku yidhi haddee kilaa iyo kiltaa loo idaafeeyo ismi daahir ah icraabkoogii wuxuu noqonayaa xarakaad muqadaro alifta dusheeda lagu qadaraya sababtoo ah waa maqsuur weeyi fa yakuunu wuxuu ahaanaya icraabuhumaa labada icraabkooga xiinaydina xiinayd udiifa ila daahiri marka daahir loo tiiriyo mustaqiran buu ahaanaya mid ku sugan bixarakaatin xarakaad xarakaadkaasoo muqadaraatin mu odhana xarakaadkaasoo muqadaratin la qadarayo fi lalifi cala alifi alifta dushada lagu qadaray alka ka warasha ayna mutaabaqa nactigemanudka maxaa isku mutaabaqiin waaye ya bixarakaatin waa jamace muqadaratin waa mufrade ayna mutaabaqa ya jamcu muanahu saalim iyo jamcu mudakaru saalim marka al laga qaawiyo jamculqilo wey armislefan jamcu mudakaru saalim iyo jamcu muanahu saalim marka laga qaawiyo maxay al maxay noqdaan jamculqilay noqdaan jamculqilahana maxaa afsax ah inay ismuaabaqeeyaan nactigiisa mancuudka inu hadda waa qeyb afsax baad ohanaysa maxaad odhanaysaa waa hayru afsax waayo waa jamcu qila isagoo jamculqila ah haddana mutaabaqa meeshii ma taalo maadaama in mutaabaqa olin waa hayruafsax misle faninta jamcu lmu'anasu saalim iyo jamculmudakaru saalim al markayna wadan jamculqila la dhaha jamculkatro maa jamculqila marka ay yihiinna waxaa afsax ah mutaabaqa meesha inay dhacdo nactiga iyo mancuudka hadda waa hayrulafsax baad iska odhanaysaa marka misle faninta ka soco marka لأنهما كلا iyo kilta maqsuuraan laba maqsuur inay yihiin darteed baan ahe ya iska tacdiyo jaari majurka لأنهما كلا iyo kilta maqsuuraan laba maqsuur inay yihiin darteed baan loogu qadaraya xarakada misla faani وذلك تصالك الفتاة وكلوي والعصا وكلوي والقول هذا في كلتا كلتا لغا هذا كذلك أي كائن كذلك مذكور كلا سو شيء لمدي مذكور جي maxaa laga soo sheegay yar dee kilaaba laga soo sheegay soo ma saad kilaa uga soo hadashay in kiltaana uga hadal wey maxnuuf ha ku xiiqan buu kuleeyahay sheekh والقول هذا في كلتا كلتا laga hadlaa kadalika ay kaayinu kadalika madkuurka la soo sheegay lamid yahay taqul waxa oranaysa kiltaahuma labadoodii oo baad oranaysa raf'an waqta raf'in raf'aha waqtigiisa oran وكلتيهما baad oran jarran waqta jarri jarka waqtigiisa wa nasban waqta nasban nasba waqtigiisa maxaan ku maxaan ku nasbiyay raf'an iyo waqtan suniya soo qadaraya macnahayga u fiirso rafcan waqta rafcin jaran waqta jarin nasban waqta nasbin mana idin caddan macnu waa basiid wa wa taquulu soo qadaro wa taquulu waxaad odhanaysaa kiltaa ukhtayka labadaadii walaal mid kastoo ka ah bilalifi alif baanad ku odhan fil axwaali xaaladaha dhexdoodaanad odhan kulliha axwaasha dhammaanteed waka bilalifi taquuludaa soo qadara ku tacaluji fil axwaalina iska tacaluji kullihaana waa tawkiid agad si adkaynaysa axwaashada سياد كينس احواشده وتقول وحضرنا ساكلتا اختيك لبدادي ولا mid kasto kamid ah بالالف الف بانت كورن في الاحوال حالدا دخدودان اورن كلها حالدا dhamaanteed rafciyo nasbiyo jar inta halka maxaan ka baxnay marka labadii lafdiga laha ayo shardiga laha wlafdaani labada lafdi alladaani labada lafdi oo istaqaraa sugnaaday bikayri shardin shardi la-aan inaani iyo watnataani wey inaani laba rag iyo watnataani laba dumar ah wey taquulu waxaad odhanaysaa jaani waxay soo gaadhay inaani laba raga watnataani laba dumara wara-aytu waxaan arkay inayni laba raga watnatayni laba dumara soo maray biinayni laba hore waa faacil xaalada labaadna waa mafcuulu bi xaalada saddexaadna waa majruur weeye fatucribu waad icraabi adigu humaa inaan iyo inatan baad icraabi fatucribu waad icraabi humaa iniin iyo inatayn baad icraabi icraabalmusana musanaha icraabtiisii oo kale ayaad icraabi wain kaanaa haba ahaadaan hayra mudaafayni laba la idaafeeye keyrkood haba ahaadaane waad icraabasa icraabti musana oo hadda maa la idaafeeye maya sowma lama idaafayn maa iyagoon la idaafayn waxaad icraabaysa icraabti musanaha oo kale wa tucribu wowa qaado wa tucribu waad icraabi humaa inayn iyo inatayn icraabahu ay icraabmusanaa musanaha icraabtiisa oo kale ayaad icraabi idaa kaanaa haddii ay yihiin inaan iyo inataan mudaafayni laba la idaafeeye haddii ay ila damiir damiir laba loo idaafeeye haddii ay yihiin kadaa kada madkuur madkuurka lasoo xaalada ay lamid yihiin madkuurka lasoo sheegay xaalada ay lamid ya iyagoon de aan la idaafayn sw maad sw maad sw maad icraabin icraabti haddee la idaafeeyana oo damiir loo idaafeeyana haddee la idaafeeyana waxaad icraabaysaa oo damiir loo idaafeeya maxay icraabtii ee musanaad icraabaysa waa misle faanaynta wkda wtucrabi waad icraabihumaa labadoodii icraabahu ay icraab almusanaa waad icraabi idaa kaana haddii ay yihiin mudaafayni laba loo tiriyey lidamiiri damiir laba loo tiriyey haddii ay yihin kadaa kada madkuuri madkuurkaa la xaalada ay lamid yihiin naxwu athnaa ihnaahum baad odhanaysa damiir baad iyo ow lidaahiri ama daahir loo idaafay naxw ithnaa akhaweyka saasad ohanaysa marka waxaa loo idaafeynayaa ama daahirka hadda loo idaafey damiirku wuxuu noqonayaa laba mid buu noqonaya damiiruljamac iyo damiirulmufrad ithnaahu ama itnaahum itnaahuma ma odhan kartid itnaahuma iska ilaali ma odhan kartid iyaga itnaahuma ma odhan kartid limaada ithnaa waxay nas ku tahay itnaani iyo itnataani waxay nas ku yihiin laba shay inay tusinayaan soo ma humaaduna waa maxay de iyaguna labay tusinaysaa soo ka dhalan meesha min idaafati shay ila nafsi shayoo loo tiriyey naftiisa loo sii tiriy wadalika laa yajuus kaasna ma banaano markaa itnaan iyo itnataan damiir musanaa loo tiirin maayo war mislfan ama damiiru jamac baa loo tirin ama damiiru mufrad baa loo tirin haddii kale waxaa kaaga soo bixi qaacidada ah min idaafati shay ilaa nafsi wadalika laa yajuus mislfan ka soco marka wain kaana haba ahaadaan murakabayni laba lastarkiibiye maca alcasharati casharada maceega laba lastarkiibiye haba ahaadaane xitaa cashara haddee la tarkiibiyo maxaad samaynaysaa waxaad icraabasa icraabti muhanaa naxu jaaanii waxay soo gaadhay itnaa cashara labiyo toban waraytu waxaan arkay itnaa labiyo toban wamaratu waxaan soo mar bi itnaa cashara ta hore waa faacil weeyi ta labaadna waa mafcuulo waa yaada calaamadii ta saddexaadna waa majruuro waa yaada calaamadii halkaa maxaan kaga baxnay muhanaa shantiisii xawaaladoodna waynu sheegnay markaa waxyaalaha mulxaqaada u ah ee loo haleeshiiyo sheekhu afar buu ka tilmaamay xabadda musamaa bihigaana ku dar waa imisa shan sow maa shan kale culimmada ku dara markaa toonbay noqonaya malxaqaadu maa uriida bihi takthir wax farabadni loola jeedo labayka sacdayka xawaalayka dawaalayka waxaasoo dhan waa maxay ya waa mulxaqun bilmuhanna ka labaad makhtalafa lafduhu waxa lafdigiisu a iskhilaafeen tusaale ahaan shamsun shamsaan baad iska tiri ama qamaraan baad iska tiri ama abawaan baad iska tiri dee musanaha odhan waxaad odhanaysaa waa mulxaqun bilmusana sheekh iyo kaga khaldamay waa mulxaqun bilmusana waa min baabi takliib soo maa dee u geewaamisa sow laba maa makhtalafa macnaah macnahoodii baa iskhilaafay waxaad iska tiri alqalamu axadulisaanayn alqalamu axadulisaanayn qalamku waa labada carab mid ka mid a labada shee waxaad ku caddaysid ama waa hadal ama qoraal dee labada shee maad wax ku caddayn kartaa wax damirkaa ku jire marka alqalamu axadulisaanayni baa tiri haye mayna macnaanu kala duunan marka qalanki baad lisaan iskaga tiri kan jaarix adad ku yaalan lisaan baa tiri de kala duwan mayna kala duunin marka kaana maxaa la odhanayaa waa mulxaq baa la odhanayaa musana maade musana ma imisaan haynaa sow saddex maa hintaan ugeya hintaan hintaan waa luqatu bani tamiim oo halkay ka yidhaahdaan nimanka xijaaziyiintu isnataan dumarka ayay iyagu hintaan iska yidhahdaan hamsidi iska gooyaan ugeya ya afar soo maa maa laa yustacmalu ilaa muanan wax weligo muananimo loo isticmaalo bayna dahraanayhim ka waran dahraanayn weligeed oo musanahaasu ama zaydun bayna dahraanayhim weligeed oo musanimay daanta intaba waxaad dib ugu raajici kartaan kitaabkii aanu soo dhammayna mutamimadii bal dib ugu nodo baabka weliba fasalka tamriinka sharxiisa akhriya halkaasaa dhammaan waxaan ka qorin meel kale kuma qoro daabit buu weliba kusiinaya wuxuu odhanaya ana kula mucrabin ikhtalla fiihi shardun min shuruudi lmuhanna wa kaana bisuuratihi fa huwa mulxaqun bihi buu ka odhanaya ismi kasta oo mucraba u dhinaaday shardi shuruudii musanaha ka mid a suuradii musanahana leh waxaa la haleeshiinayaa musanaha la haleeshiinayaa aduu eego dee shuruudii musanaha waad fahamtay soo maa sow sideed shardi maa sideeddaa shardiun aduu ka eg sideeddaa shardi haddii aad ka weydiid suuradii musanahana shaygani uu leeyahay waa mulxaqu bilmusana unku xambaar maa fahmi intaa daabidka wallahu aclam subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk